bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wالslaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd kitaabu tadmuriya qaacidadii toddobaad baynu maanta cashir ka bilaabaynaa waxay cilaaqala leedahay qaacidadu ama ay dhammaystiraysaa qaacidadii ka horeysay ee lixaad qaacidadii shalay aad soo marteen ee lixaad waxay ku saabsanayd aلطرق الصaxiixa fi الnafyi wاlإhbaat khulaasadeedu intaasay ahayd duruqda saxiixada sharcigaa ah ee ilaahay subxaana wa tacaala lagaga anfiye loogu diido naqsiga iyo cuyuubta iyo wixii la halmaala iyo duruqda saxiixa lagu sugo sifatlkamaal waradd cala almukhaalifiina fi ariiqayn iyo in la radiyo qolyaha khilaafay salafka iyo sunnada labadaba ariiqba ariiqu libaat iyo ariiqu nafyiba qaacidadii ka horreysay shanaad maxay ku saabsanayd hmm? alradd cala almufawida cidna waa ariiq min urqi annafyi oo baail ah ariiqat lmufawida waa ariiq min uruqi ahli lbail oo fi nafyi oo baail ah ariiqii qaacidada ka horreysay afraad waxay ku saabsanayd in ahlulbidcu ay ka fahmaan nusuus sifaat ay macno baaila ka fahmaan kadibna ay isku da macnaha inay anfiyaan mid kaloo aan xaq ahayna ay sugaan qaacidada saddexaad ee ku horeysay waxay ku saabsanayd nusuusu sifaati waa muraadun daahirkeeda waa loo jeedaa daahirkeeduna ma tusay waxaan ka ahayn kamaal iyo xaq ninkii yidhi waa hayru muraadna waa min ahli lbaail qaacidadii saddexaad ee ku horeysay sitii afraad tii labaad alalfaad alalfaad qaacidadii koobaad an allaha yuusafu biاlإhbaati wالnafyi oo ibaatka looga joogo looga jeedo laga wado in la sugo sibaatlkamaal nafyiga laga wado in ilahay laga anfiyo annaqaais nacam maanta marka alqaacida saabica waa qaacido dheer oo ka gaaban qaacidadii shalay ka gaaban waxayna ku saabsan tahay asalaad soo marteen aan kusoo maray alqaacida aluulaa walasl alwal uu sheekhu kusoo sheegay ayuu aad u faahfaahin doona maanta toddoba ariiq buuna ku keeni doonaa العدم والملكة أو الملكة والعدم تقان أما تقابل الملكة والعدم يقال خلاصة waa maxay waa الطرق الصحيحة في النفي والطرق الصحيحة في الإثبات والرد على المخالفين هي قاعدة ku saabsan tahay نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى القاعده السابعه أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه كما ذكر الله ذلك في غير موضع فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وامكانه فهذه المطالب هي شرعيه من جهتين من جهه ان الشارع اخبر بها ومن جهه انه بين الادله العقليه التي يستدل بها عليها والامثال المضروبه في القران هي اقيسه عقليه وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وهي أيضا وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها نعم نعم القاعدة السابعة الشيخ wuxuu ku bilaabay in أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا والقرآن يبين ما يستدل, يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه مسألة مهمة الشيخ ku bilaabay oo ah laba saddexda asale usuul الإيمان usuul الإيمان waa التوحيد والنبوات والمعاد الإيمان بالله وما يتعلق به سبحانه وتعالى الإيمان بالنبوات والرسل wamaa yatacallaqu biha oo rususha dee kutubtii baa kala xidhiidho malaa'igtii baa soo geli oo masaa'il badan baa ka farcamaya halka rususha waa iyo asl athali aliimaanu biاlyowm اlaakhir iyo mutacalaqaadkiisii saddexdaa asal ahlu الsunna waاljamaaca waxay leeyihin waxaa lagu sughayaa biاطuruq اlcaqliyati wa biاladila samciya mid walba waa daliil madax bannaan cilaaqada ka dhexaysana waa cilaaqatu tacaadudin wa tacaawun wayna waa inagii soo nidhi alcaqlu laa yahtadii ila bاsamci ila bالsamci wالsamcu laa yatabayanu ila bاlcaqli marka qaacidaasu sheekhu hadda ka hadli doonaa wuxuu marka tilmaami doonaa in ahlulkalaamku ay meeshan ku fashilmeen meeshan ay ku fashilmeen oo maxay ku fashilmeen midda koobaad waxay aaminsan yihiin kitaabka iyo sunnadu laa yadulaani cala alusuuli اlcilmiya usuusha cilmiga ah ee altawxiid wاliimaanu biاlanbiyaai wاlrusul wاlyowm اlaakhir maxaa yeele khabarkoodu waa abar saadiq waa min jihat alakhbaar asamciya waa khabar maxdi ah mujarad ah khabarka maxdiga ee mujaradkana wuxuu ku xidhan yahay inuu dhab noqdo iyo inuu baatil noqdo wuxuu ku xidhan yahay in marka horeba la sugo allihii mursilka ah ee soo diray addoommadan ambiyada rususha ah ee la sugo bacdi iyo iyo macaad soo celin la sugo intaasoo dhan waxaa lagu sugi karaa biاladila alcaqliya idan caqligu waxay leeyihiin waa sharطun liلsamci ama alcaqlu waa aslun liلsamci asalkana waxay u jeedaan waa shari waa shari farqun annagu waa aaminsannahay ana alcaqla waa aslu الsamci ayaguna waxay leeyihiin alcaqlu waa aslu الsamci laakiin asalkan laba mafhum ka leenahay ahlu sunna waljamaaca markay ku leeyihiin caqligu waa aslu samci waxay ka wadaan caqligu waxaa lagu garanayaa oo ku tusayaa sixat asamci wاlnubuwaat wa towxiid اllahi subxaanaه wa tacaala idan waa daliil wey alcaqlu waa daliilu yadul calى sixati الsamci wa sidqi اlanbiyaai wاlrusul wa sidqi اlkutub اlmunazla iyo in qiyaame ay jirto sifaatulkama rabbigu uu leeyay alcaqlu yadul markaan leenahay marka alcaqlu waa aslu samci bimacnaa annahu daliilun calaa sixati samci calaa sixati الsamci wa sidqi اlanbiyaai wa wujuubi اliimaani bihim yuu tusahayaa wey waa daliil min aladila mar hadduu tusahayo takliifkuna cahdku qabto waxaa weeye waa caaqilka idan alcaqlu aslu asamci ka daliilin yadulu calaa sixati asamci hunaa marka qaacidaad soo marteena addaliilu laa yancakis ama cadamu daliili mucayani laa yadulu aw laa yastalzima cadama almadluuli almucayani baa nafsa shay imanaysa oo annagu waxaan leenahay haddii masala min almasaa'il loo waayo daliil caqli wuxuu ku sugnaan karaa bidaliilin aakhara kasam maxaa yl daliil buu ahaa caqligu yadullu calaa sixati almas'ala samcigu marka waa masaa'il masaa'il weeye fara badan kitaabka ku timid oo sunnada ku timid oo ijmac lumma ku yimid axad almasaail ixda almasaa'il hadduu caqligu tusi waayo kama dhanlayso in aysan jirin لأن الcقل waa dليil معaين والdليiل laa ينcakis أy laa ysتلزم cadم الmadلول انتiفاء الcقل laa ydل عlى انتiفاء الmadلول والdليiل laa ينcakis الdليiل إنma yطرد وlaa ينcakis cadم الmadلول المعaين laa ysتلزم cadم الmadلول المعaين ta ad soo marteen wey qadiyadaas calى hada الأصل bay slفiyada ku socdaan ninkii yidhi laakiin caqligu waa aslu samci asagoo ka wada waa shari lisatihi sharun lisixatihi wuxuu ku leeyahay masaladii daliilo caqliga uu tusi waayo fi hada اlusuul ma jirto khaasatan ma yatacalaqu biاllahi subxaanaه wa tacaala wa sifaatihi wa asmaa'ih hadihi lmushkila meesha idan waxaa la shardiyaa samcigu anlaa yukhaalifa anlaa yucaarida alcaqla faida caaradahu daliilu caqliyu baطla لأن الفرع لا he laa يkhاaلف الأصل وlaa يمkiن أن ykuna الفرع أقوى min أصلihi badaasa la gelaya marka أsliyada aan isku hayno horta waa in la fahmo الأsliya lasku ma haya أna waxaan leeyahay الcaqل waa daliil min إحdى الdلائل والdliiل laa ينcakis ma dل dليل الcقلي عlى ثبوته أثبتnاه wma dl daliil caqliyu calى nafyihi nafaynaa wma lam yadula calayhi tawqafna canhu haddii daliil kale aan helo samci ah waxaan leenahay nuhbituhu warku saasuu ku soconaya laakiin markaad tiraahdo waa sharطi lisixati الsamci ayi masmuuc ayi xukmi ambiyadu sheegeen caqligaada daciifka dadaartu inuu ka hor imanayo waad waad tuuraysaa ka imanaysa aafad halkaasay ka timid qadiyadda marka adaa laskaga ilaaliyo tajibu bilcaqli faqad miyaa saxa mise tajibu mise tucrafu ayib alcaqlu yucrafu bالtawxiid kadalika bالnubuwa wa bisidqihim waa lagu garanayaa laakiin ma daliil waxiid ba axad اladila weliba inaan wada socno la rabo axad اladila nacam من Hmm. la mhm. ah, la kayf kayf maxaa ueedahay so inaad fahna ma aha ayib iyagu waxay qabaan alcaqlu waa qasiimun lisharci walaysa min asharci caqligu sharciga kamid ma aha ee caqligu ka soo horjeedaa waa daliil madax bannaan oo khaarija sharci ah daliil madax bannaan oo khaarija sharci ah. farasku ma qismun min alinsaan ba mise waa lahu laakin almarأata waa qismun min alinsaan wاrajulu qismu min annagu waxaan leenahay caqligu waa qismu min asharci walaysa qasiiman lahu alcaqlu waa qismun min asharci washarcu caqlun wa samcun ayagu waxay ku leeyihin caqligu hee waa qasiimun ay waa shay ka baxsan sharciga oo weliba u ah shardi u ah sheekhu ku yidhi u fiirso hawlkaan hawshaan wuxuu yidhi fain allaha subxaanahu wa tacaala bayana min alaayaati اdaalati calayhi wacalى waxdaaniyatihi waqudratihi wacilmi wagayri dalika mima arshada alcibaada ilayh wadalahum calayh kama bayana ayضa ma dala calى nubuwati anbiyaai wma dala cala almacaadi waimkaanihi sharcigu oo samciga sheekhu hadduu u jeedo adila caqliyu sheegaw dalaalat اlqur'ani cala اlusuul الثalaaثة waa caqliyat samciya caqliyatun samciya dalaalat الsunnati cala اlusuul الثلاثة أو على الأصول التوحيدية أو العقائدية وحان لنا waa سمعية عقلية عقلية سمعية markan caqliya lena waxaan leenahay qur'aankaaba tusahaye الاحتiجاaج بالcaqل caqliga in la xujaysto في majaalihi fii majaalihi mantiqu meelaha yuu fiican yahay laakiin haddaad majaalkiisa meelaha aad geliso balaaya ka dhici الاxtijaaj bاlqawaacid اlmanطiqiya fi اlghaybiyaat meesha afa ka timid wey fi اlghaybiyaat idan alcaqlu wuxuu leeyahay wma mina ila lahu maqaamu macluum majaal iyo xuduud buu leeyahay alcaqlu waxaan leenahay waa xujatun sharciya fii majaalihi wa maydaanihi waana ixda dalaa'il aw axad اladila wey hadduu wax tuso waan sugaynaa hadduu diidana waan anfinaynaa meeshu laakiin waxna tusi waay waxna diidi waayey waxaan u raadsanaynaa daliil kale laakiin ayagu maxay ku yidhaahdeen wuxuu caqligu tusay waa la sugi wuxuu la anfiyeyna waa la anfiyi wixii daliil caqliga loo waayana waa la tuuri maba jiro walidaalika xasaru sifaat fi sab lanna waxaan waa haadihi sifaat sabci keliyu caqligu tusay wixii kale caqligu ma tusin sifaatka kale rabbi uu leeyahay in caqligu tusinna waa in la anfiyo lanna hadday jirto hee caqligaa tusi lahaa hadduu caqligu tusi waayo taa macneeda waxaa weeye ma jirto waxaa ku yimid cadamu daliil اlmucayani laa ystalzim cadam اlmadluul اlmucayan wاdaliilu laa yankis haasatan fi usuuli atawxiid shalaynu ka soo hadal hawsha ayada waad fahmaysaan baylata marka hawshaasuu sheekhu baraarujinaya warka ay sheegeen ee ashaaciraduna sheegaan mujaladuna sheegaan ay yidhaahdaan samcigu ay ka wadaan kitaabkii sunnada waa mabniyun mutawaqifun calaa sidqi alrasuul yani samcigu oo inuu kitaabki iyo sunnadu xujo yahay oo sharci yahay oo dhab yahay waxaa lagu ogaan karaa in la ogaado axadkii la yimid oo rasuulka ah inuu saadiqiyo run sheegayo uusan ahayn mutanabi kaadib ah wa usuushii muctasilada iyo ashaacirada oo wada socda in rasuulku uu run sheegayo oo xaq yahay oo uu saadiq yahayna waxay ku xidhan tahay in la ogaado calaa ana mursilahu munazahun can ilqabaa'ixi allihii soo diree mursilka huna rasuulu wa mursilu rasuulkii waa nabi maxamed iyo muuse iyo ciiseoo kale soo dirihiina waa allah towrad injiil iyo furqaan yaa la yimid ambiyadan saddexdaa la timid inay ambiyaa dhaba oo xaqa yihiin waxaa lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa in kutubtan saddexda cafwan kutubtan saddexda oo towradii injiil iyo furqaan inay dhab tahay oo wax lagu ogaan karaa la imaadahoodii la yimid oo muuse iyo ciise iyo muxamed ah calayhim assalaam inay saadiqiin yihiin la ogaado sidqigooday ambiyadan run sheegaanna waxay ku xidhan tahay mursilkii soo diree alla ahaa an yakuuna munazahan can tasdiiqi اlkaadibi wa takdiibi الsaadiqi waa inuu munazah yahay oo uu ka hufan yahay allahaasi soo diree mursilka ah can tasdiiq alkaadib اlmutanabi xaggana uu munaz ka yahay can takdiibi asaadiq اlmacsuub yaad fahamteen meesha silsilada issura ayib hadday ku bannaanaato allaha mursilkee soo diray ambiyadan saddexda ay ku bannaanaato an yukadiba asaadiqa wa yusadiqa alkaadiba lama ogaan karo ambiyado saddexda in run sheegayaan haddii runnimadoodii shiki galana kutubtii baa dumaysa ay la yimaadeen warkaas warka ma fahamteen haddaba muctazile waxay ku dhiheen allah waa munazahun allah waa munazahun can tasdiiqi اlkaadibi wa takdiibi اlmusadaqi cafwan wa takdiibi الsaadiqi lian allah waa munazahun can اlqaba'ix taxsiin taqbiix alcaqliyeyn bay taxqiijiyeen oo taxriiriyeen bifuruuci wa usuulihi walidaalika in saadiq la beeniyo ama beenaale loo rumeeyo beentii waa min alqabaa'ixi wallahu munazahun can ilqabaa'ix usuushooda saasay u daadsadeen maskaxdana furtaashe maxaa la rabaa asalka mcusulo waa asal la fahmi karo waa macquul fitra bashariya markay fiiriso way aqbalaysaa aafatuhum aafatu lmucsul huna waxay kaga timid xikmadii iyo taxsiinkii iyo taqbiixi bay geliyeen fii jamiici tafaasiil wa fi jamiici almasaa'il oo ilaahayba bay iska dhigeenoo ilaahay aan sadda ka soo marray waxaanaan ku soo celinaynin oo ah meeshaas haddaan aakhare la isticmaalaynin lama abuureen somaanaan sheegin ku noqon maaya hadda idan xikmadii iyo tacliilkii ba waxay fii kulli shay callaluu axkaam allahi sharciya kamaa callaluu afcaal allah alqadariya alkowniya ficil walbun xikmadiisa garan weyna ma jirayso istaageen awood aysan lahayn bay sheegeen wa aslu dalaali mxuaha alcaalam fii kulli baliyatin tacliilu afcaal illahi bicilati mtaa'ida ibnu taymiya mar baynu akhrin doonaa dalaalu caalam oo dhan wuxuu ka yimid alkhawdu fii afcaal illahi bicilatin alkhawdu fi afcaal illaahi bicilatin maa ciladiisa waxaan garto cala rasi walcyn waxaan garan waayo korha loo tuura hayela afa wixii aan fahano alxamdulilah waxaan fahm weyno allow noo fur baa lagaa rabe mar haddaad tiraa wixii fartu iyo falku rabbi sameeyo waa inaan fahmo xikmada iyo wuxuu ka leeya haddii aan garan waayona waa malqiyun tataxakamta cala allah anta almutaxakim cala allahi subxaanaه wa tacaala muxuu rabbi kula dheeryahay wax walba uu sameey haddaad cilmigiisi iyo xigmadiisa aad fahmayso rabbi wuxuu kula dheer iisheeg adaaba rabbi noo noqday walaa yuxituuna bi cilman iyo qad axaada bikulli shayin cilman iyo xaggey ka baxaysaa iyo adiladii waad fahanteen nimanka la yhahd muctilo warkooda ashaaciro waa mutanaaqidin fi hada albaab waxay yidhaahdeen sidqu lkutubi waa mutawaqifun cala sidqi اlanbiya wاrusul wa sidqu اlanbiya waa mutawaqifun calى wujuudi waihbaati الsaanic ama waxaa tiraa sidqu rusuli waxay ku xidhan tahay calaa ihbaati almucjiza mucjizanu maxay tahay marka la soo qaado waa addoon loo rumeeyey falkui sameeye loo rumaynayo waxayna yidhahdeen allahu yajuuzu calayhi kullu kullu mumkinin yajuuzu calayhi kullu mumkinin yajuuzu calayhi an yafcala maa shaa wa takdiibu الsaadiqi وتصديق الكاذب ومن الجائزات على الله سبحانه وتعالى لأنه waa فعل من الأفعاaل in محaمد run sheegaan dha been baad sheegaysaa xasanoo been sheegaan dhaho run baad sheegaysaa waa ficlu min alafcaal wa kullu ficlin wa kullu jaa-izin wa kullu mumkin yajuuz cala allah haddaba ilaahay waxaa bannaan fii usuulihim musaylamatu lkadaaba mutanabia oo been sheegan u dhaho run baad sheegaysa oo mucjiso uu siiyo ku xoojiyo waxaa kaloo bannaan nabi maxamed iyo ciisiya muuso ambiye saadiqiina inuu beeniyo oo waxoodo dhanba dumiyo idan marka amni ma jiro xikmada bay inkireen nufaat اlxikma wاlghaayaat ninka inkiray ma sugi karo nubuwat اlambiya bilcaqli kuma sugi karo ariiqa markaanu iska dayno waxaan leenahay warkaasi ambiyadu iyo rusushu wa imaa inay yihiin wa ima kaadibuun warku soo ururiba alqisma alcaqliya alxaasira hebel inuu run sheegayo inuu been sheegay labada mid un ruuxu inuu been sheegayo iyo inuu run sheegayena wadooyin badan iyo qaabo badan baa lagu ogaadaa wa tacyiinu ariiqatin mucayanatin lilcilmi bisidqi walkadibi baailun aafadu halkaasay ka timid inaad fahantaan baan raba in xasan iyo maxamed ay been sheegayaan miaal baan oga jeeda ama ay run sheegayaan waa maxay waa shay waaqia sidqu axadi alrajulayn wa kadibu axadihimaa waxaa lagu ogaan karaa bishata uruq walwasaa'il inaad tidhaahdaan xasan inuu run sheegaya keliya waxaa lagu ogaan karaa inuu la yimaado inuu horaysto oo yidha car waxaasaan la imide la imaada dhaqankaadaan ogaan kara inaad been sheegayso caqli maba ka hadlahayaanba xukun lama ogaan karo sidqu اlanbiyaai wاrusul ila biاlmucjizati wاtaxadi biha ariiq mucayanay sheekh sheegeen ariiqa mucayanka waa inaad dumisaan rabaa sheekh mukhtar asbante si loo duminayo waxaad leeyi mukhtaar inuu inuu run sheegi inuu been sheegi waxaa lagu ogan karaa keliya in la arko isagoo weji madow xageed ka keenta warkaa yaa kuu sheegay man amba'ka wuxuu yihi xasan ibnu haabit diiwaankiisa low lam takun lahu aayaatu mubayinatu kanat badahtu tunbika bilkhabari nabigu ku jeedaa low lam tkun lahu aayaat mubayina haddaan mucjizaad iyo nabigu uusan wadan lahaynba kaanad ba fiirhoraadda aad indhaha ku dhufato tumbika bilkhabari buui indhaha aad taartaad garan lahayd bu inuu saadiq yahay caamiga soomaalid muxuu yidhi sadaqadaan cuni doono hee saansaankeedaan gartaa buui maanta qadadu inay kuu goyn inaad heli doonto duruq badan ku ogaanaysa qaabo badan baad ku ogaan kartaa hebel inuu ku jecel inuu ku necab yahay waxyaaba badan ku garan kartaa in la yidhaahdo hebel inuu saadiq yahay iyo inuu kaadib yahay laa ariiqa lahu ilaa ariiq waaxida wa huwa almucjizau wataxadi biha inaad fahanteen waa ariiq baaila hada waa ariiq baaila ma fahamtay sheekh axmed waxaan ka hadlay sidqu الrajuli wa kadibuhu yucrafu bishata اlwasaa'il wاطurq tacyiinu طariiqi waaxida waa baaطil laa yadul calayhi caqlu walaa yahdi ilayhi sharcun aw samcun caqlina kuma tus sharcina kuma tus xageed ka keentay ii sheeg xisina ma deliishanaysa caqlina ma deliishanaysa waxay ahayd in la irtiraa keliya ruuxii ogaada nabiga ruuxaas inuu been sheegayo waa inuu beeniyo ninka ogaado inuu run sheegina waa inuu rumeeyo duruq intaasoo wej baa lagu ogaan karaa bacdu ahlicilm waxay yidhahdeen waxaa ka mid ah, a aayaatulambiya oon u baahnayn xataa waxay la yimaadeen keliya hala firiyo keliya maxay la yimaadeen lanna ruuxa wax qalbigiisa ku jira iyo dhaqankiisu iyo wuxuu aaminsanya waxaa kaa tusa ficilkiisa somaali waxay dhan uurkaada wixi jira afkaa kaaxada man khafiyat calayna sariiratu salk maxay dhaheen lam takhfa calayna ulfatuhu ninka waxau meesha ku haysta naga qarsoonto dadku la socda ee uu naga qarsoomi maayo wطuyuuru calaa ashkaaliha taqacu nabi saadiqah iyo kaahin mutanabi ah iskuma eko hal nabikm calaa man tanazlu shayaaطiin tanazlu calaa kulli afaakin aiimin yulquuna samca warucaraa yatabicuuna alam tara ilaahay muwaasafaad i axwaal buu kuushe lagu garto kaadib iyo saadiq iyo beenala iyo khaai ma nebi maxamed baa ku gadmanaya muslimt kadaab ficilkiisa akhlaaqdiisa wuxuu i ibnu taymiya kullu axadin lahu calaaqatu maa yamuru bihi wamaa yanha canhu axad walba wuxuu ummadda faray iyo wuxuu ka reebayo saamayn buu ku leeyahay asagaad ku arki asagay ka bilaaban qaabka u tixgeliyo qaabka ugu dhaqmaa ku tusaaya saandareed kuwii dadka regaysan jiray tay ku dhaan culumaan oo cirkan iyo salaadda ka tegaya oo haweenka kufsan hayaan oo wax ka xaaraana jirin oo war waa waxaad nafaraysen alla loogu dhawaanhayo maad nooga hormartaa mise xisaabtu waxay ahayd gawaan baa laiskugu ordahayo qumus baa laisuu dhigayay idan iska ilaali duruqda shayga xaqa ah ku tusta waa hayru munxasira hadii qaacidatu ahli suna waljamaca duruqda hayga wadooyinka shayga xaqa ah ku tusta loo maro uruqu macrifat اllahi subxaanaه wa tacala waa hayru muxadada uruqu macrifati sidqi اlambiyaai wاrusul waa hayru muxadada biariiqin mucayanin inaad hal dariiqo sugto waa baailka ka bilowda wixii kale aad anfido meesha aafadu ka bilaabato inaan isbaana ilatahay waxaan hadda u jeedo hadda marka waa hadduu sheekhu bilaabaya macnaha hadda uu kuu soo sheegay qaacidadii u horraysay uu sheekhu kaga soo hadlay maxay ahayd asalkii koobaad buu ku soo sheegay in ay sifa ay sifa oo lagu sugay bilcaqli kuwa kalee diidana lagu sugi karo bilcaqli warka sheekh maxamuud baa su-aali soo qoray soo weydiiyey marka ma garanay kitaabka intaan soo wadnaba shw ma idoon fiirsanay baan filaya sifaadkay diideen ee fara badnaa ee xikmada iyo maxabada iyo ridaha iyo sakhadka iyo iyo boqdiga oo dhan so sheekhu ma soo sheegin in baaadil caqliya lagu sughayo weliba ka xoog badan siday iyagu marka maxay tahay macnaha ah Eh, sifaadkan toddobada annagu waxaan ku sugnay caqli annaguna kulligeed waxaan ku sugi karnaa bilcaqli kulligeed inta khabarigaana waxaan leenahay alcaqlu laa yadullu walaa yanfii ma awoodi karo alcaqlu sifaadka khabar ilahay inuu wej leeyahay iyo inuu subxaanahu wa tacaala annahu istawa calaa carshihi sifaadkan khabarigaa laa yadullu calayhi caqlun walaa yanfiihi halkaa markuu istaagaansaynaa marka maxaad idinku nacam allah ybaark fiikum ay waxay ku wuxuu aqligu tusiyo halla tuur waa beenaalayaal baa tihi nabi maxamed baad beeninaysaa ma ilah baad koobteen isku khilaafa shalaa idin soo sheegay idan kullu sifa oo khabari a ah oon caqligu tusaynin ama uusan diidayni waxaan ku sugaynaa bisamci wadayu laa yankis amaa ifaatka badankooda o dhan oo khabar isbaata khabari waa yaryihiin intada kale waxaan ku sugaynaa bilcaql saad todobada ugu sugteen waa iska dac waxa iska sheeka weye ninka ashcariga ah ma sugi karo nabi maxamed karo kitaabka qur-aanka inuu aq yahay ma hadda ka hor baan ka hadlay lama soo celceliyo intaydan la doodin waa inaad usuushooda akhridaan kutubtaan akhridaan ma sugi karo maxay ku dhisan tahay shardi bas waxay dhaheen ariiq waaxida lagu ogaan nabigu inuu xaq yahay maxaa lagu ogaan karaa alityaanu bilmucjiza mucjizadu maxay tahay waa tasdiiq lirasuul axad baa yimi wuxuu nabi saadiqan ilaah baa isoo diray rumeeya maxaa kuu daliila haadihi alaaya iga qabsada aayaddan macnaheedu maxay tahay u leeyihi mucjizadan rasuulku la yimid waxay ka dhigan tahay adoo lagu yidhi oo min allahi lagaa yidhi addoonkaygu run buu sheegayaayo nin rullowna uu beeniyo seen ku ogaanaynaa inaad been sheegan run sheegayso waa taxadda ma ma sugi karaa waa beentood saa darteed bay isku khilaafeen dalaalat اlmucjiza calى sidqi الrasuul ma dalaala caqliya mise waa dalaala caadiya wاlcaadatu tankhariq wاlcaadatu tankhariq wاlcaqlu wadalaala caqliya laa tankhariq waa isku hayaan haddaad aaminsan tahay ilaahay yajuusu calayhi taqbiixu اlxasani wa taxsiinu اlqabiixi ويجuز عaليه تصديق الكاذب والمتنبي ويجuز عaليهi تكذيب الصاaدق ay ku banaan tahay seen aamin oga noqonaya alla inuu beeniyo أxad saadiqa ama u rumeeyo bilmucjiza ugu rumeeyo mid kaadiba ii sheeg ma fahamteen waxaan ka hadlay usuushoodu ma sugi kara nabi maxamed inuu aq yahay waa iska beeniya barmaada dadka lagu lugooyaa ilahay inuu jirana ma sugi karaan nabi maxamed inu aq yahay ma sugi karaan kitaab quraan inu aq ma sugi karaan laakiin waa sheeka bereley carruur aan wax fahmayno meel wax ka akhrisiya idan lugoyne nacam axsan allahu ilaykum qaala raximah allahu tacaala ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف, عل يتوقف إثبات النبوة عليها فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل مما يقتضي العقل آخر الكاس سلو الشيء محقق ساسا صحة وصمدا في طائفة فطائفة والمعتزلة هم المعتزلة طائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول أي أصول التوحيد والنبوة والمعاد الأخرى وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك بدون ذلك تحسين التقبيح دان لا سوغين لما سوغي كرو أصوشان يتاغيهين أصوشان انتو بوي سوغيسا لكن ما كليغا لغما سوغي إلا كليغا حديدا خطأ anoon qubxi iyo xasanba aanan eegin yan ruuxa muwaasafaadkiisa iyo dhaqankiisa iyo tilmaamihiisa ku garan karaa inuu saadiq yahay iyo inuu kaadib yahay duruq badan baan ku ogaan karaa ficilkiisa dhaqankiisa suu u dhaqmo usuushiisa wuxuu u jeedo wuxuu la yimid baad ka garan kartaa inuu saadiq yahay inuu kaadib yahay inuu ahlu khayr inuu ahlu dalaal yahay hal ariiq in la cayimo aafadu meesha nimanka uga timid mooyo wayajcaluuna takdiiba bilqadari qadar اllahi waqada in la e, e, beeniyo bay ka dhigeen mima yaqtadiihi اlcaqlu mima yanfihi ma ah qadarka waxay anfiyeen oy u diideen caqligaa diidayay dheheen oo maxay u waxay u jeedaan oo sheekhu ka wadaa meelo kale ku cadaysay sida e, risaalada sharx اlcaqiida اlasfahaniya abcada daar rushdi sabxada boqol sagaashan iyo sagaal waxay u jeedaan waxay yidhaahdeen ma dhici karta ilaahay inuu doono khilaafa maa amara bihi ma dhici karta ilaahay inuu doono khilaafa maa amara bihi wa an yakhluq afcaala cibaadi ma dhici kartay dheheen mana dhici karta inuu axad daalli ka dhigo midna uu muhtadi ka dhigo maxaa yeelay hadduu ilaahay axad daalli ka dhigi karo ama haadi ka dhigi karo ama daalli ka dhigi karo inuu daali ka dhiga ama haadi ka dhigana uu awoodahaye xaggana uu amray inuu ruuxu hanuuno xaggana uusan ku caawin o uusan ku kaalmaynin la saara qabiixan ilahay maala addoonku wuxuu awoodaa inuu hanuuniyo waana awoodaa inuu hanuun addoonku wuu amroo xaqa qaaduu yidhi alle kumana kaalmaynin bay dhee ku dhum dhumhayaana duurka galhaya gaaloobahaya wallaahu munaazahun can اlqubxi wاlqabaaxi haddaba ilaahay ma doonayo khilaafa maa amara bihi walaa yakhluqu afcaal اlcibaade ayagaa abuuranaya waa fahamta meesha uu sheeku ku leeyahay wajacaluu wayajcaluuna اtakdiiba bاlqadari mima yaqtadiihi alcaqlu khulaasatu shubhatihim laa yajuuzu an yashaa allahu khilaafa ma amara bihi wuxuu rabbi amray sharcan inuu wax ka duwan kowna waqadaan waqadaran doono ma dhici kartay dheh mana dhici karta inuu abuuro afcaala cibaadihi maxaa ka dhalanaya oy u diideen ma dhici karta inuu axad ilaahay aadna u dhumiyo lanna ilaahay hadduu qaadir yahay calaa khalqi afcaali cibaadi ama calaa khalqi اlhidaayati fi quluubihim aw اdalaali fi quluubihim xaggana uu faray dadka inay hanuunaan gaalnimada iyo dalaalkan iska ilaaliyaan uusa xaggana ku kaalmaynin lakaana qabiixan waظulman minhu bay leeyihiin haddaba wixii uu ka laasimay qubxigaasi hada اlqubxu allaazim waa baail wاlmalzuumu abطalu minhu oo ah in la yidhah ilahay baa addoommaha falkooda abuuray ama doonay khilaafa maa amara bihi waa baail fanafhu alqadara wakadabuuhu lima ystalzimhum min alqubxi wالshanaaci cindahum wajacaluu yajcaluuna اtakdiiba bاlqadari mima yaqtadiihi alcaqlu nafs shay sifaadka rabbiga in la anfiyo waxay ka dhigeen ashaaciro mima yaqtadiihi alcaqlu alcaqlu caqligaa diiday bay dhaheen sifaadkan la sugo kuwana maxay ku dhaheen qadarka in la sugo caqligaa diidi sifaadka rabbiga oo dhan in la sugo caqligaa diiday muctilo ku dhaheen ashaacirana afcaal ullahi oo dhan in la sugo sharciga caqligaa diiday bay ku dhaheen لأن ficlku waa xaadiث واlxaadiث la yaquumu bاlqadiimi idan alأfعاal الxaadiثة الاkhtiyaariya la taquumu bالlah nin walba marka taxakamu bالlahi caqli isku meel waa dameer iyo labadiisa dhagoodiysan ku lugoyni nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول daa'ifadan dambe waa labadooda wada socda tii hore mucsilay ahayd daa'ifa tazcum waa muctasilo daa'ifadan hadda uu dambe sheegay waa labaduba fii ariiqi ibaat الsaanic way ka midaysan yihiin ariiqa way ka midaysan yihiin asaaliibtun bay ku kala tagaan nina ariiqaة اlakwaan buu daliishadaa oo mucsilada alakwaan aliftiraaq واlijtimac wاlxarakatu wالsukuun afartaasaa la yidhahdaa alakwaan cindahum cinda alkalaamiyiin alxarakatu wاsukuun wاlijtimac wاliftiraaq shaaciradu waxay mareen ariiqatu xuduud اlأjsaam wa annaha laa takhlu min alxawaadiث wma laa yakhlu min xawaadiث fahuwa xaadiثun nin walba saasuu ku sugahayaa ilaahay ku sugaya raba inay rabbi ku sugaan marka ariiqadu waa waaxida lanno iftiraaqa iyo ijtimaacu iyo xarakada sukuuntu waa iyaduna waa maxay waa waa acrab ama waa sifaat xuduudkuna muxuu ahaa waa carad iyo ficil marka isku mid weeye asaalibta ku kala tegayaan iyagaa hadda wada socda أحسن الله إليكم وإياك. قال رحمه الله تعالى وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا يعني إلا وأن حدوث العالم هذا الأصول محي ومن الأصول التي تثبت بالعقل حدوث العالم أصوشا وكمدية وأصل توحيدها وأصل عقدها وحنا لقصها هي بالعقل سيقصها هي طيب وأنا العلم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأن العلم بالصانع لا yمkن إlا بإثباaت xduثه وإثباaت xduثiه laa yمkن إlا بxduث الأجسام وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل cاaرض سمع السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه والسمع إما أن يؤول, إما أن يؤول وإما أن يفوض نعم نعم meeshaan hore sheekhu idin yidhi wanafyi sifaatihi min alusuul alati laa yumkinu ihbaatuhu ila biha iyo howlahan kaleo dhan waxay u jeedaan waa aniga hadda soo tilmaamay sidqu rasuuli laa yuhbatu ila ila biihbaati saanic rasuul xaq ma noqon karo ilaa la ogaado maxaad ku soo diray waxaa tiri hebel hebel baa la yidhaahdaa waxaa i soo diray aw xasaan aw xasaanunan fahmin adiga warkaada geli mayno xasaanku sheegayo horta ma jiraa mase ma jiro san la sdhaa maaha markaas horta waa in la sugo qabla ibaati wa hubuuti اnubuwa waa inuu sugnaato allah ibaat الsaani allaha saanica oo khaaliqoo qaadirkiina abuurayna lama ogaan kao lama sugi karay dhaheen ilaa la sugo xuduudulcaalam bal ibdarada u fiirso caalamka iyo makhluuqaadka inay xaadita yihiin waa inaan sugno aalam inuu xaadis yahay lama ogaan karo ilaa aan sugno bixuduusil ajsaami fiihi makhluuqaadka iyo ajsaamta basharka iyo geedaha dhirtan iyo waxaan inay xaadita waa inaan sugno geedaha iyo dhirta iyo bini aadamku inuu xaadis yahay oo makhluuq ma sugnaan karto ilaa bixuduudi الsifaati wاlacraad ma wada soconna maxaad ka wadaa asalka marka muxuu keenay waxaa tihi jismigu muxuu xaadi iyo makhluuq ku noqday waxaa tihi laa yakhlu min alacraadi wاlafcaali wاsifaat kor u dhig marka waaye faاllahu laa yakhlu min alacraad oo sifaad ah waa min alxawaadid oo afcaalu biikhtiyaarihi wa qudrati ku sameeye ah idan horanna maxaad soo qariratay rasuulku inuu xaq yahay lama ogaan karo ilaa la ogaado allah inuu xaq yahay allah inuu xaq yahay lama ogaan karo ilaa la ogaado adduunku inuu makhluuq yahay adduunku inuu makhluuq yahay lama ogaan karo ilaa la ogaado jismiga fardi walbo asaamtaasa inay makhluuqa tahay jismigan maxamed iyo cabdulaahi iyo geedda lama ogaan karo inuu makhluuqiyo ilaa la ogaado sifaadka iyo tilmaamaha inay makhluuqa tahay waa fahamteen baan u malay idan maxay keentay maxaan ku ogaanaa adiga inaad makhluuq tahay waxaan ku ogaanay waxaad ka marhnaan weyday sifaad tadhabu wa taji'u wa tazuul oo afcaal iyo sifaad ah waa laba shay afcaal aad samayso hadda waad fadhidaa waad kici fadhiga hor awe wuu tegay carad baa teg waad dhaqaaqday istaaggii awe waa tegay waad seexatay waa afcaal takhlu canha wa tattasifu biha sifaadkana sidoo kale idan waxay dhaheen shayga xawaadista afcaashaasoo kale ay ku qumayso ama tilmaamaha noocaasa qaadan kara waa axaadiis makhluuqa haddii allana uu afcaaliya sifaad qaato waxay shabahaya ismid noqonhayaa مخلوق فلا تمييز ولا تمايز بين الخالق والمخلوق لأنهما إذا اشتركا في الأفعال والأعراض والصف الأفعال مجران اتحدا إذا بدرد سمارت ماشي بلا يو كدعو شيخ مركب وحوك يروفر سميشاس محو يلي الشيخ وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه حدوثه العالم العالم وإثبات حدوثه عالم كل سجون مخلوق لا يمكن إلا بحدوث الأجسام وحدوث أجسام إن مخلوقات لما سكروا عفوا يعلم حلوه إما بحدوث الصفات asbaat daatiya wima bxuduud اlafcaal tan alqaa'imati biha ay biljsaam fayajcaluuna nafya afcaali rab oo fiirso muhiim jiddan wey msl sheeku ka hadlay usuulu ahli kalaam inaad fahanso fayajcaluuna nafya afcaali rabbi ilan waa waxay ku qumi jirtay makhluuqaad iyo xawaadii oo lagu ogaan karay keliya inay makhluuqad tahay dariiq kaleon ku ogaan karo waxaa inay makhluuqeen ma jiray ku dheheen bal ibdarada eeg yaa kuu xadid yaa kuu yidhi dariiq kale ma jiro wa nafyu sifaatihi cafwan fayajcalu nafya afcaali rabbi wa nafya sifaatihi min alusuuli alati laa yumkinu ihbaatu nubuwati ila biha ilaahay afcaashisoo la dafiro iyo sifaadkiisoo la dafiro keliya unbaa lagu ogaan karaa nabigu inuu xaq yahay oo maxaad nabigu inuu xaq lama ogaan kara ilaa la ahli soo diro inuu allihii soo daray inuu xaqiina waxaan ku ogaan karay inuu ka madhnaado afcaal iyo sifaat xaqi oo rasuulka inay rumeeyaan waxay kaga xidhnaatay xaqi allalaha inay beeniyaan aduu yidhahdo shayga xaqa ma aamini karo ilaa aan gaaloobo salaadda ma dukan karaa tiri ilaan gaaloobo nabi maxamedna ma rubayn karo ilaa aan rabbi dafiro warkooda intaasuu noqday maxay kuu faa'idaysa marka inaad ishkaalka fahataan rabo sheeku ka hadlaayo allah ybarik fiik أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم نعم و... نعم انت انت هو صحيح انت انت بشيء واد فانت انت هو اسكعد ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم haddaad axaadiisii iyo aayadihii dareereyso ilaahay sifaadkiisii afcaashii sugahayay ma og ma yeeli karaan maxayse u yeelin maxay ka duminaysaa asalkii hore إثبات الصانع بحدوث العالم وإثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الأجسام وإثبات حدوث الأجسام بإثبات حدوث الأعراض والصفات والأفعال هؤلاء أصلا بكسوغيه marka hadday aayadii qur-aanka iyo axaadiistii sugaya sifaatka rabbiga afcaashar ay yeelaan waxaa dumahaya halkii asale halkii waday lahaayeen ay ku sugahayeen alla inuu jiro masladu markay salafku ka hadlayaan nimanku leeyihin waa mucailiyo islaan ma ah la yaabaysaa muxuu ihi juwayni markuu eh, fidrasi ku hadlahayay wاlmadaahibu tumtaxanu he busuuliha wa furuuciha buu almadaahib alfiqiya waxaa lagu imtixaanaa markaad rabta inaad fogto inay dhab tahay e usuushay cuskan tahay ka dhasha markaan fiiriba madaahibtii madhab shaafici calaa usuuli wuxuu ku taaganya salba qawiya jiddan furuuc waxaa ka dhalaatay hiya samna walcasal ma bannaano madhabaan saaka in la taqliidiyo saasuu yidhi aniga maaha warkii wajweyne baan ka hadlaya raazi fii manaaqib shaafici wuxuu yidhi madhabaan shaafica in la taqliidiyo kufri baaba ka laazimaya mararka qaarkood see uga wuxuu yidhi in ruuxa la yidhahdo waad gaftay akhta'ta walam tusib ilxaqa wa ihaanatun fi lcurfi alwujuudi hebel waad gaftay akhta'ta wa ihaana yidhi fi lcurf albashari shaaficina waa mujtahid baa tiran wa yukhti faidaa akhطa maxaan dhahaynaa akhta'ta nabiguna wuxuu yidhi man ahaana qurayshan faqad ahana allah waman ahaana qurayshan ahaanahu allah وتخطئة العالم القرشي وإهانة له ومن أهان الشافعي وهو قرشي مطلبي هه فقد أهان الله حكسوا بدار caawa iska sheege wey waxaan iska ilaaliy iska ilaaliy muqadimaadka aad xaq moodaysaa musiibo wey calaa naqiid lidannihim ana alcaqla maxay u diidahayaan ana alcaql caqliga wey alcaqlu dalla inaan nabi maxamed xaqnimadiisa la sugi karin ilaa la sugo ilahay xaqnimadiisa ilahay xaqnimadiisa aan la sugi karin ilaa xuduud alcaalam la sugo caalamkuna xuduudkiisa aan la sugi karin ilaa la sugo xuduud اlajsaam xuduud اlajsaamna aan la sugi karin ilaa bixuduud اlafcaali wاsifaat haddaba axaadiian iyo aayadahan sheegaya ilahay inuu afcaal iyo sifaat leeyahay maxay ka hor imanaysaa addaliil alcaqli fi ibaat saanic wa sidq nubuwa ma fahamtay say baashu iskugu xidhan tahay fahma sheekha holu ka hadlaayo lidannim ana alcaqla caarada samca wahuwa asluhu cala ariiqat اlاshtiraaq ayib la cala ariiqat اdilaala alati la tankakis fayajibu taqdiimuhu taqdiimu اlcaqli calayh cala الsamci wاsamcu ima an yuawala haddaba marka samciga yimid caqliga khilaafay oo axaadiii iyo aayadii qur-aanka ee sifaatka rabbiga afcaal sheegaya ima an yuawala aw yufawada macnihii lama garanayo wahum cin iska badaa buu sheekhu war xataa waxaysan yeelinin buu sheekhu adiladii ayaga taageeraysa ma ogolo wahum ayضa cinda taxqiiqi laa yaqbaluuna alistidlaala bilkitaabi wsunnati calaa wifqi qowlihim lima taqadama xataa ma aqbalayaan adilada qur-aankai sunnada xataa taageeraysa waxyaabaha intay sugeen ama xaqay sheegeen taageeraysa ooma sugahayaan kaadila mustaqila bidalaala kaadila tabciya adila tabciya wey maqsuudu bilqasd alawal bilqasd aani waad waad waad fahmaysaan bay la tahay idan maaha adila mustaqila waxay u keenaynaa adila lilstishaad wاlictidaad soo adil maydinku usuulka istinaasiye la yidhaahdo waad fahamteen bay la tahay saasay u keenayaan xataa maba adilba agtooda kama ah caqligi baa ka mm. dumahaya ha caqligi baa ka dumahaya naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهؤلاء يضلون من وجوه منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك وليس الأمر كذلك تصحيح أم محقق سمي آخره ومنها ظنهم أن السمع دل بطريق الخبر المجرد تارة و يعني وتصحيف سدو قري محقق صحة ومن أن السمع دل دل meesha gelinaysa أن السمع دل بطريق الخبر المجرد أنا way fara badan tahay والله shawish علينا meesha taaratan iska go taaratan meesha kuma jirto taaratan تحذف على طول taaratan meesheeda almujarad baad dhigaysaa taaratan waad gooynaysaa maxay idin dhigan bayna qowsin baa laydin geliyey ma aha waa laydin saxay marka wadaadkana bayna qowsin looma gelin dib minha danhum ana الsamca dalla biطariiqi اlkhabr اlmujarad bay qabaan intaasu walaysa اlamru kadalik صaxiix أحسن الله إليكم وإياك. قال رحمه الله تعالى بل القرآن يبين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر فتكون هذه المطالب شرعية عقلية ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع nacam waxaad fiirisaan daru tacaarud caqli wanaqli meeluhu ku xalay sheekhu howlaha ku faahfaahiyey mujaladka sagaalaad lixdan iyo lix iyo mujaladka tobnaad boqol labaatan iyo sagaal iyo aljawaab saxiix liman badana diin lmasih mujaladka saddexaad laba boqol toddobaatan iyo saddex mujaladka shanaad oo dariga laba boqol toddobaatan iyo toddobo ka koobaad siddeetan iyo toddobo meelahaas muraajaceeya nubuwaadkana risaalo gooni u kale yahay annubuwaad meeshuu ku gowracay wa ana aakhiru kitaabin kataba shekh islam ibn tamiya la yidhahdaa isagoona xataa tabyadini buu ka dhintay raxmat ullahi tacaala caleyh annubuwaad iyo wax lagu shuga ambiya rusul iyo jamiica uruq ariiqat alfalaasifa ariiqat almutasawifa almalaaxida ariiqa almuctazila ariiqa alashaacira kulli dhulku la simay biladila alcaqliya wasamciya isagaa akhriya asla mujalad baa lagu daabaca isagoo adoo fiican laakiin usluubkii sheekh aad ku taqaanin ma aha waa ishaaraad daqiiqa usluubka sheekh istiraadka iyo mufasalka ma aha si ka kooban ayuu u radinayaa meelaha qaarkood buu faahfaahinaya nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومنها ظنهم أن تلك, أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد وجد أن ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل كما كما كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد مثل أحمد بن مثل أحمد بن حنبل وغيره ومثل عبد العزيز ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب بل وك nacam meesha uu sheeku leeyahay iska daa sifada ugu daranay ee ay ka cararaan ahlulkalaam soo culumllahi calaa khalqihi wa mubaayanatihi eh, laha mima yuclamu bilcaqli way iska caddaayoo hadda kahorna dhowrkood baynu misaal ka keennay marka waa ariiqa caqliya caqliga oo wuxuu keenayaa min mawjuudayni inay isku mid inay kala duwan yihiin aw milaan milaan aw mukhtalifaan haddaad tidhahda allihii uunkiisu waa isku noqotay itixaadii xulul baa yimid faqad kafarta biijmaaci alcuqalaa maba hadda muslimiin macal gaalada yahuudiya nasaara ku dar ilaa iyago xataa way aaminsan yihin inaysan ku dhicin xulul itixaad bay sheeganayaan xulul itixaadka inu gaalnimay aaminsan yihiin laakiin waxaan ku jirna ma ahay leeyihiin xulul itixaad haddii ilaahay uunkiisa ay kala baxsan yihiin mubaayanaa laasimtay mubaayanaa timid oo wixii loo yaqaanay muxaayada ayib kasoo horjeetay mubaayanaa timid mar hadduu ilaahay mubaayin limakhluuqaati yahay oo laysa xaalan fiiha walaa daakhilan fiiha ila markaan lena mawjuud makhluuq o dhan baan ujeednaa ilahay mar ka baxsan yahay maxay noqotay in ilaahay ilaahay wujuudkiisa oo aad sugtay makhluuqaad ka baxsan yahay waxaan ku leeyahay makhluuqaadka xaggee ka jiraa alfitra alcaqliya makhluuq waa ka maase wallaahi oo dhan ilaahay markuu uunkiiso dhan fiiriyo meeshuu ka jira iisheeg binisbati ilaya haddaan makhluuq ahay alla ma iga sarreeyaa ma iga hooseeyaa haddaan makhluuq ahay aniga xasanas kama hadlayo jamiica alkaa'inaati baan ka hadlayaa siwa allahi subxaanah wa tacaala ma bidix buu naga jiraa ma midig buu naga jiraa ma horay ma gadaal iisheeg waa eh, ilaahay maadaama uu yahay uu mucadam yahay muqadas ya cinda jamiic اlcuquul makaan iyo meelaan sare iyo culuwi ahaynood u ogashahay caqligadu u galanaya ma jiro taa haddaad diido tirada waxaad wadaa tasimiya bale waxaan ku leeyahay iska badaa iska tuur dariiqa caqliga kale qaado ilaahay subxaana wa tacala uunkan markuu abuuray imaa inuu isku dhex abuuray wa imaa inuu ku abuuray khaarijan can labada mid wey adigu waa qisma xaasira caqliya kan allah wlam yakun shayun qablahu somaada dheheen xadika cimraan bn xusein fi saxiix iyo caqliga fitriga ah ilaahay uunkan markuu abuuray oo dhan kii u horreeyey ku u dambeeyaba waxaa doonta ku sheegay ima an yakhluqa fiihi aw khaarijan canhu inuu rabbi isku dhex abuuray inuu meel ka baxsan ku abuuray ii sheeg haddaad tiraa ilaahay makhluuqii uu isku dhex abuuray maxaad noqotay gaalada kii u weynaa ibnu carabi khaatimat lcaarifiin kuu noqonaya ibnu sabciin iyo ibnu huud iyo ibnu farid waxay ku noqonayaan sheekhulislaam ibnu taymiya bay kuu noqonayaan haddaad tirahdaan wuxuu ilaahay ku abuuray meel ka baxsan buu ku abuuray wahuwa khaarijan canhu buu ku abuuray wahuwa alxaqu waxaan leeyahay agee xagee buu dhigay ilaahay makhluuqaadkiisii ma xagga hoosuu mariyey ma maxabbuu iska mariyey ma midig buu iska mariyey ma horay buu dhigay meel ii sheeg waad ku qasbanta inaad tidhaahdo hee hoos buu rabbi ku abuuraa isagaana makhluuqaadka ka sarreeya taa uu caqligu tusabuu qur-aankuna sheegay maxaad doonaysaan kulaaha xaggee u socota isu wareerinaysa yani waxaa laguma wareegayso waa iska sheeko walaa walaadae ku socotaa shaygu laba sifo iska soo horjeeda mutaqaabilayn laba sifo oo midna sifatu kamaal ay tahay midna sifatu naqsin ay tahay iska soo horjeeda midood hadduu ka marhnaado waa qasab daruura caqliyata kale inuu ku tilmaanaado ilaa an yakuuna shayu macduuman ilaa an yakuuna shayu macduuman hadihi alfitra alcaqliya haddaan dhahay maxamed makhluuqaadkana kuma dhex jiro kamana baxsano waxaan kule iska dhehe waa ma jiro ma jira iska dheh taqaabul cadw almalaka maantu sheekhu toddoba dar toddoba waj kaga jawaabi doonaa wuu soo celi qaacidadu sheegi doona wey marka waa iska wareer wey ay sifatayni mutaqaabilatayn ixdaahuma sifatu naqsin waaniyatu sifatu kamaalin midood haddii la helo tii kale mana kulmi karaan shayguna kama marhnaan karo labadooda mid ka mid a ah. hadduu ka wada marhnaado huwa macduumun annaguna wujuud baynu alla jiraynu ka hadlaynay macduum baad keen marka dambe horal baynu soo maray nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه نعم تمكن هو هوري رؤيته ويلي ونمان كسوغات جرى من أثبتها الرؤية الإلهي بأن كل موجود تصح رؤيته هو مذهب الأشعرية مذهب الأشعرية وي يقال صداقة إلهي إنه عقلي كسوغ جريتانك إن لا أركي كره ومحاجرة ما من موجود إلا وتصح رؤيته إلهنا هو موجود الوجود الكا الكامل المطلق هذا مركا أسقى أولى بالرؤية من غيره بقى. مركا طريق العقلي وصحوي ومنهم من أثبتها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته وهذه الطريق أصح من تلك ومذهب ابن كلاب وغيره كتنضم به ninkaad soo maraysa cbdulahi bn saciid abu maxamed kullah madhabkiisa wey aaifa ku waafaqday nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يمكن يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بأح- بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى فلو لم يصف فلو لم فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والخرس والبكم وطرد ذلك أنه لو لم يوصف ب... لو لم يوصف ب... بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى فإن طريق إث- فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها وقد اعترض وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعت- باعتراض مشهور لبسوا به على نعم. الناس qolyahan طaa'ifada waynu soo maray inay tahay almalaaxid alfalaasifa almashaa'uun atbaacu aristo inay yihiin waa inaga soo maray kutubtiisa sheekhu ku sheegay muqadimada horena waan kusoo maray iyo usuusha u horeysayba ayib qolyihii oran jiray taqabul cadam almalak nimanka dhihi jira wey nimankii waa soo celiyay sheekhu qad ictarada طaa'ifatu nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعت- طريقة wey maya salb ixda sifatayni salb ixda sifat laba dariiqo sheekhu kuu sheegay ihbaatu sifaati kamaal makhluuqoo sifatu kamaal u sugto waxaa ka dhashay ilaahay inuu ka mudan yahay inuu ilaahay ka mudan yahay makhluuqa kamaalkaas uu ka mudan ariiqatu ibaat bat amaal baa la yidhahdaa ariiqo labaad buu soo hormariyo oo ahayd ibaatu salbu ixda sifatayn mutaqaabilatayn waxaa ka dhasha hubuut اlra wa hubuut اlkhra waxaa ka dhasha intifaau alkhra ayb ariiqada marka waa ariiqo iyadoon lagu sugo sifaatka haddaad mid anfido oo naqsiga waxaa laazimaya kamaalkii haddaad tii naqsiga sugtana waxaa laazimaya naqsiga haddaad sugto kamaalka meesha ka baxaay kamaalka haddaad sugtana naqsiga meesha ka baxay waa ariiqa mustaqila oo lagu sugo sifaatka rabbiga subxana wa tacaala ariiqo kale oo ah maxay inaad aad qiyaas alawla oo dalaatu naska u yaqaaneen usuuliyiintu dhihi jireen dalaatu nas ala khaasatan xanafiyadu innaguna aan dhahno faxwa lilkhitaab alawlawi mafhuum muwaafaqa alawlawi aad u taqaaneen horaan buu sheekhu soo hormariyey ilahay inaan iyo makhluuqiisa inaan aan la dhex marin karin qiyaasu tamhiilin walaa qiyaasu shumuul uu soo diiday qiyaas alwlaa umbaa basa la ogolyahay tiimaba hadda ka hadlaya sheekhu mhm. waa saxade waa laba dariiqo hadda ururiyey wahadihi ariiq hayru qawlina ariiqadee ahayd annahu low lam yuusaf ilaahi biannahu mubaayin lilcaalam lakana daakilan fiihi fasalbu ixda sifatayni oo dukuulka iyo khuruujka ah almutaqaabilatayni canhu laga anfiyo ilah ystalzima hubuut اlأkhra haddaad ilahay khuruuj alcaalam u diido inuu khaarij alcaalam waxaa sugnaanaya daakhil alcaalam daakhilka haddaad anfidana khaarij alcaalam wa tilka صifaة naqsin oo ah ilahay inuu yahay dakhil acaalam waa sifatu naqsin yunazahu canha alkaamil oo alla ah min almakhluuqaat fatanzihu lkhaaliq canha wla yunaزhu canha kaamilu dhammaan makhluuqaat fatanzihu اlkhaaliqi canha أwlaa wa hadihi aariiq hayru qowlina ina hadihi sifaatu kamaalin yatasifu biha almakhluuqu falkhaaliqu أwlaa faina طariiqa ihbaati sifaati اlkamaali bianfusiha mugaayirun liariiqi ihbaatiha binafyi maa yunaaqid horaan buu soo sheegay horaan muusoo dhihin markay dheheen alcadam walmalak ay dhaheen nafyu haadihi sifaat nafsihabaa naqsi ah inaad samci anfido ood basar anfido ood kalaam anfido nafsu nafyi wuxuu ahaa naqsi in samci iyo basar iyo kalaam aan suga ibaatkiisa qurisan waa kamaal marnana sifadaad bidaataad u marna qiidkeedaad eegaysaa tii buu sheekh kuu sheego fa ina ariiqa ihbaati sifaati اlkamaali bianfusiha in qudhigeeda la yidhaahdo alcilmu bixaddi daatihi alkalaamu min xayu huwa kalaamun asamc min xayu huwa samcun wsab wlbasaru min xayu huwa basar isagoo la fiirin axadka loo tiiriyey aan la eegin baaba kamaal ah mar waxaad fiirinaysaa sheekh mukhtaar sifada qudhigeeda waatuu kuleeyahay fa ina ariiqa ihbaati sifaati اlkamaal bianfusiha ayada la fiiriyo oon meel kale la fiirinin muqaayirun wuu ka duwan yahay liariiqi ibaatiha kamaalka in la sugo binafyi maa yunaaqiduha oo marka haddaad samci tira waxaad leedahay samci haddaan sugo waxaa meesha ka baxahaya alcama asamam cafwa basar haddaan sugana acma baa ka sugaaya yaa ka baxaaya idan marna waxaad fiirinaysaa taqaabulaynka waxaad leedahay nafyu اlbasari ystalzimu hubuuta alcama wa nafyu الsamci ystalzimu hubuuta الsamami marna waxaad eegaysaa ihbaatka iyo naqiidka isu fiirin marna intaad naqiidka iska dayso yaa sifatu samci ka sifa u fiirinaysa waa laba ariiqo marka labadaasuu sheekh ujeeda nacam ya ma garanaya asal muhiimaddu waxa wey ilahay kamaalkan u sugto naqaa'istana aad u diido subxaanahu wa tacaala nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية muaayirun liariiqi ibaatiha binafyi maa yunaaqiduhaa xogow ishkaalka ku jira waxaan umahayn mukhtaar waxaa ku yar istaagay waxaan filayaa in adoo yidhaahda weeye tan dambe ariiqadan dambe adoo yidhahda matala asamamu walcama walbakamu waa sifatu naqsin sifatu naqsin baad leedaha wallahu munazahun can naqsi fahabata alkamaalu maaadkamaalkaad ku sugaysaa binafyi naqidihi muaayiru liariiqi ibaatiha ay ibaati ifaat اkamaal seen ku sugay binafyi ma yunaaqiduha waxaan ku le asamamu waa naqsun wاlcama waa naqsun iisheeg alkharas waa naqs albakam waa naqs wallahu munazahun can naqaa'is waidanta fanaqsu habata alkamaal oo samciga basarka hadihi ariiqa ariiqada labaadna maxay aad ka horeysay inaad nafsa sifat alkamaal aad fiiriso macadda hadda falahu ulaa bihi labadaa ariiqa wey baaraka alla fiik axsan allahu ilayk ya xata alamid wa amhaali waa horabaan soo sheegay inuu inoo tilmaami doono amidi amidi waa waa akaru mutakalimiina tawaqufan wa xayratan fi lmasaa'il cinda shekh islam ibn taymiya ha ammaano dakihiisa iyo ifraad iyo aqoontiisa laakiin hawsha waxay ku keentay dakihiisa inuu noqdo akthar الmuتakalimiina توقفا وxayrة في الmasائل في الأصول الكبار hadda kitaabkiisa haayat lmaram fi cilmi kalaam iyo abkaar afkaarka ariiqada ay ku anfiyeen ashaaciradu culumullahi calaa khalqi iyo istiwaahu intuu ka hadlay waa ariiqa baatila uu dumiyey kadibna ariiq kalenu garan maayo waan iskaga tagayaba lagu sugo ariiq kaloo lagu sugo wax lagu dumidna ma garan uu iskaga tagay waxay sheegeen ashaaciro dhan wuu dumiyey almaaalib alcaaliya lix iyo toban wej oo uu ku diiday raazi uu ku diiday culwllahi calaa khalqihi ayuu intuu keenay xarafxaraf bilmacna ayuu dumiyey dhammaan waa ariiq daciifa ah jidda tan waa baail isu u waday iyo haddana wuxuu ihi bes anu halkaasan kaga tagahaya kitaabka abkaarul afkaar qaybta u dambaysa wuxuu yidhi nimanka suga culwllahi calaa khalqihi ee jihaday sugayaan iyo makaanka makaan cadami idaafi ah ka dhigay wax lagu diido warkooda oo daya lama hayo hadday makaan makaan mawjuudo makhluuqa iyo jiha makhluuqa ay sugayaan oo rabbibay hereen ay leeyihiinna waa baatil hadday jiha nisbiya idaafiya sugeenna wax caqli ah oo lagu diida lama helahayo warkooda waa in la yel iskaga tago nafsa shay marka aamidi waa dhankaas ama akar الnaasi iطiraaban fi masaa'il اkalaam waa raazi raazi asagu masaluhu hadda soo sugay iyuu kitaabkan ku duminayaa kii ki saddexaad buu ku duminayaa waa waxaa wey asagu waa calaa sayalaan qaalu waa dhici kartaa waa dhici kartaa laakiin raasi nin sahlan maaha raasi nin sahlan ya xambali ordaga dambe shaafici uu noqday taxambulku u hormaray baa badbaadiya laga yaabaa faqaalu axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala akhriya kitaabka abkaar afkaar fi abkaar abkaar abkaar afkaar mujalladka koobaad ilaa kaga hadla qadiyada sheekhu hadda ka hadlayo ee uu tilmaamayo iyo haayat lmara fi cilmi kalaam sabxada axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب أو يصح ذلك في أحد الطرفين الكذب أي الانتفاع بقوة الشوقات اجتماعهما في الصدق أي في الوجود ولا في الكذب أو في الانتفاع نعم أو يصح ذلك في أحد الطرفين شيخنا هو المحقق يقول بأنه شيخ الإسلام ينقل الآن عن الآمدي سقط باجروا لهم يا ما أنت سقط لقارن فقرة عدنا هذا الكآمد وسوى قولوا له إذا هلك أمد وين أخرده لأنه سقط بكجرة القاعدة السابعة مسقط قال كنت كميسا إيمانين waxaa loo badanya marka sheekhu waagi dambe kitaabka uu muraajacaynayay inuu qaacida saabica ku daray oo marka uu dareemay kalaamkiisi fi lqaacida aluula iyo fi lqaacida athaalita uu ka hadlay asalb waliijaab iyo taqaabulaanka mutaqaabiliinka ka hadlay inuu uusan kaafi ku ahayn fii raddi shubhati alfalaasifa wa tawaqufi waxayrat alaamidi marka uu soo celiyo toddoba wej kaga jawaabi doonaa hadalkan tadmuriya ku jira hadal ka dheerna kutubtiis kuma jiro meesha ugu dheer waa kitaabkiisa aljawaab saxiix lix wej buu ku sheegay tan wuxuu kaga jawaabi doona toddoba wej hadii risaala yarta ku sheekh ku jujuma muqtasar uu ku yidhi baxigan baxi ka dheer kitaabta sheekha kuma jiro waa laga yaba inuu dhowrku sheekhu soo laakiin fa mawdicin waaxidin toddoba wej meeluu ku sheegay tanun baan xusuustaa halkan baan xusuustaa ayib meelaha kale waa afar wej saddex wej labuu kaga tagaa mararka qaarkoodba ayib marka hadalkan aamidi inuu sheekhu soo guuriyey kadibna jawaab uu saaray yaad muxaqiqa moodaabuu ii saqad baana meesha ku jira hadalka aamidi iyo takmilada muxaqiqa ee isku isku rakiba waad arinaysa insha allah wad laakin akhri أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان ومن خاصيته استحالة, استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب وأنه لا واسطة نعم نعم istixaaladaas xog yarli badan tanaaqudka taqaabul salb waliijaab oo taqaabul naqidayn sheekhu uu yidhi wa huwa ikhtilaafu lqadiyatayni bisalb waliijaab calaa wajhin laa yajtamicaani fi sidqi walaa fi lkadibi lidaatayhima ka qowlina zaydun xayawaanun zaydun laysa bixayawaan markaan naqiid iyo tanaaqud marayno labadii shay een sheegnay unbaan marna nafyi ma bedeli kartid adiyada xayawaanka bedeli maysid zaydna bedeli maysid zaydun xayawaanu zaydun laysa bixayawaan hada huwa tanaaqud wamin khaasiyatihi istixaalatu ijtimaaci arafayhi fi sidqi wاlkadib istixaalatu ijtimaaci arafayhi labada darf waa maxay waa zaydun laysa bixayawaan iyo zaydun waa xayawaan zayd waa noole iyo zayd waa manoole ma kulmi karaa iijaabiya salbi wa annahu laa waasitata bayna arafayn wax u dhexeeya iyagu intay meesha ka baxaan tilmaan kaloo markauu zayd qaadan karo oon xayawaaniye iyo laa xayawaaniya aan ahayn ma jirto waasito kale ma jirto ima an yakuuna xayawaanan ima laa xayawaan wala istixaalata liaxadi arafayn ila alaakhar wala istixaalata liaxadi طarafayn alaakharba xoogo walgayba inaad ku adkaato isma bedeli karaan waa inqilaab ma dhici karta shay-an xayawaan an yanqaliba ilaa xayawaan caqlan qudrad ilahay u kaadi abadan ayb tan dambe sidaas wey walaa istixaalata liaxadi طarafayni ila alaakhar isma bedeli karo madowgii cadiin ma noqon karo cadiinkuna madow ma noqon karo laa xayawaaniyo xajarkii iyo jamaadkii ma dhici karta an yanqaliba caqlan ilaa xayawaan qudratlaahi ukaadi qudratullahi markay shayga bedelayso shayga xajarna way ka saaraysaa isagoo xajar ah xayawaan muu noqon karaa abadan laakiin markuu ilaahay xayawaan ka dhigayo yanqalib meel xajariya xajariya meesha ma taalo shay kaleu noqonayaa marka inqilaab kama suuragalo weeye taas istixaaladu liaxadi طarafayn ila alaakhar naam hadalka hoose hadalka hoose aamidi axsan allahu ilaykum الأول المتقابلان بالتصانيف وهما اللذان لا تعق وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر كقولنا زيد أب زيد ابن وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم الثاني هو سوف من وتقابل التضايف سوما ما هيسان سوما هيستان رجينا كتابك de marka hore idinka waayay soo qaata kitaabkaygii soo laga waayo nacam ka waa taqaabul atadaayuf wahuma aladani laa tucaqalu likuli waaxidin minhuma إلا مع تعقل الآخر كقولنا زيد أب زيد ابن وخاصية توقف كل واحد من طرفي على الآخر في الفهم أبوة لما فهم إلا إلا فهمه بنوة بنوة لا فهم هايو إلى أبوة ilaa ubuwa wuxuuna sheekhu caddayn doonaa almutadaayifa inay yihiin nooc min anwaaci atadaad addidayn wuuna sheegi doonaa insha allah nacam axsan allahu ilaykum athani qaal allah alayhi athani إن شاء الله الثاني المتقابلان بالتضاد والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض ومن خواصه جواز, استح... جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض الثالث تقابل العدم والملكة والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي كل معنى وجودي nabiyin amkana an yakuuna haabita lishay ima bixaqi taa hore talabaad cafwan mutaqaabilaan bitadaad wlmutadaadaani kulu amrayn yutasawaru ijtimaacuhuma fi lkadib ay fi lintifa fi lkadib fi lintifa inay meesha ka baxaan baa la suuraysan karaa duuna sidqi ay alijtimaac ma kulmi karaan didaynku laakiin meesha way ka maqnaan karaan kasawaadi walbayaad cadiin iyo madow meel kuma kulmi karaan laakiin shayga cadiin intii laga waayo ayuu guduud cagaar asfar buu noqon wuxuu doona noqdo wa min khawaasihi waxaa kan ka mid a ah, jawaasu istixaalati kulli waaxidin min طarafayhi ila alaakhari fii bacdi suwarihi kan khawaasista waxaa ka mid a ah, labada araf mid ka midbood yaa kale isku bedeli kara madowgu reebelow waad madoobeed markaad nairobit wadacdata lagu leehay fii bacdi suwar daawooyin hadda laisku caddeeyaabaa jooga adoo tik ah fii bad fii bacdi almaxaal amkinada qaarkood intay madoobeen yaa madow ka dhammaan karaa cadiin buu noqon karaa baras baaba kugu dhici karaa wa min khawaasi jawaasu istixaalati استحاaلة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره وجواaز وجود واasطة بين الطرفين تمر الاستحاaلة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض ilen iyagu midka hore ma lahayn نaقيidooyinku ma lahayn waasito sheekhu maka kusoo sheegay أما didoyinku waxay leeyihiin waasito waasitay leeyihiin الثالث نعم أحسن الله إليكم الثالث تقابل العدم والملكة والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان أو بحق نوعه ككتابة زيد إما بحق جنسه والفانتين كالبصر للإنسان إنسان كما كلا فيريو إنسان كإنسان الله فيريو جنسه حقة بصر وقد تكون أنت أعمى مكان الشخصان لغو فيريو laakiin jins اlinsaan wuxuu ku tilmaami yatafi bilbasar saasuu u jeedaa aw bixaqi nawcihi bixaqi nawcihi nooc ahaan marka la fiiriyo oo ilan zayd waa nooc min alinsaan ama waa shaksun min alinsaan marka cafan kitaabadan rabaa ka kitaabati zaydin zayd marka la fiiriyo inuu yahay insaan uu yahay ila insaankuna waa nooc min alxayawaan marka la fiiriyo kitaabma kaa suura gashaa mise way kaa suura gashaa waqad takuunu hayra kaatibin fi lxaqiiqa adiga ka zayd ahaan ka kitaabati zayd aw bixaqi shaksihi kalixyati lirajuli inaada garhba lahayn oo garhmaleeti tahay oo diirantaa laga yaabaa laakiin markaa shaksi rajul la fiiriyo rajul oo nooc min shasu min min alinsaan eh, ahaa shaksu min alinsaan ahaa wuxuu aqbalaa in lagu tilmaamo inuu garh ku tilmaamo aqbalaa waqad yakuunu amrada fi lwaaqic ayib laakiin haweenaydu garhka ma aqbasho waqad garhna way yeelan kartaa marka shaksigeeda la fiiriya haweenaynimo loo fiiriyo oo shaksu min annawci اlinsaani ahaa garh ma aqbasho waqad takuunu inay gadhla noqoto gadh yarato waa laga yaaba haween gadhana waa la sheegay ayb ya maad aragteenba soomaa ama wax iska yaroo keeyoo kale ah waa mal cadam ka bilow marka nacam warka taymiya looma laaban kara ilaa la isku xidho <laughs> dareeri marka axsan allaahu ilaykum وأما, alcadam وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم إلى العدم ولا عكس فإن أريد بالتقابل ها هنا تقابل فإن أريد بالتقابل ها هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا بص سميعا سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس فهو ما يقوله فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دل ولا يقبل نفيه من غير دليل وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هن فهو غير متحقق هنا ومع كون غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر بل ربما انتفيا معا ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا وإن أريد بالتقابل وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماع اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما ولهذا يصح أن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض وإن أريد بالتقابل وإن أريد بالتقابل تقابل العدم عد- تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم و- ولا بالعكس إلا في محل إلا في محل يكون قابلا لهما ولهذا يصح أن يقال الحجر لا أعمى ولا بصير والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة والمصادرة على المطلوب وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه والرد عليهم من وجوه waradu calayhim wujuuha hadalka sheekh islaam buu leeyahay qaybta dhacday buu leeyahay muxaqiqu saqadka yare lanna hadda min jihatin waaxida hadalka iskuma xidhno soo maarataan wuxuuna soo yidhi ومن خاصية استحالة اجتماع الطرفين في الصدق والكذب وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى آخر maxaa idinku xiga hadal baa dhexda ka go-an saqad baa galay saqadkiibu rabaadda inuu keeno wadaadku nacam warraddu calayhim axsan allahu ilaykum qala raximah allahu tacaala warraddu calayhim min wujuh alwajh alawal ana hada taqsima غayru xaasir fainahu yuqalu lilmawjudi ima an yakuna waajiban binafsihi wa ima an yakuna mumkinan binafsihi wahadani alwujub walimkan laa yajtamicaani fi shayin waaxidin min jihati waaxida haddaad timaadeen sooma min jihati waaxida qaacidadu sida hore usoo marteen si ka faahfaahsano kana adag buu sheeku sharxi doonaa kor buu saari iyo falaasifadu waxay isku waafaqeen buu rabaa sheekhu inuu yidhi horta qismo xaqiiqa ah ma ah waa baaila aan soo dhowaano tanaaqud salbi waliijaab aw taqaabul salbi waliijaab khaasiyihiisa waxaa ka markaan leeyahay labada shay waxay iska soo horjeedaan taqaabul asalbi walijaab aw taqaabul naqiidayn waxaa khaasada ka mid a an yakuuna axaduhumaa wujuudiyan walaakharu cadamiyan axad lwasfayn iska soo horjeeda mid waa inuu yahay wasfi wujuudi oo shaygu uu ku tilmaanaan karo midna uu yahay shay cadami oo nafyi ah kalwujuudi wاlcadami shee waxaad ima yakuuna mawjuudan wa ima yakuuna macduuman wujuudku waa shay hubuuti ah cadad waa nafyi ah, waan isfaana ila tahay haadihi waa khaasiyatu annaqiidayn ama taqaabul salbi walijab agtooda tiibu rabaa inuu dumiyo oo uu keeno sheekhu shay wujuudi ah inuu keeno laba shay oo iska soo horjeeda taqaabul salbi waliijaab wa kilaahumaa wujuudiyaani marka caqligooda caqli ka weyn buu la yimid nolosha dhan marku inuu ku ciyaaro rabaa oo yidhahda diinta ilaah ku tumanaya kitaabka rabbiga sunnada soo raaca caqli meesha kuma haysaan taa waa fahanteen bay la tahay khaasiyadii didayn maxay ahaayeen khaasiyat adidaan waa wasfaani wujuudiyan halkaas inaad aadaan rabaa sheekh maxamed kii hore maxaan ku soo idhi واستحالة اجتماع طرفين khاaصية المتقاaبلayn تقاaبل الصلب والإيجاab أن يkuna أxadهma وuجuudiيا والآkخر cadميا kan kalena maxaa lagu yaqaanaa أn ykuna وuجuudiyayni لأنa سawاad وuجuudiي والبياaduna waa وuجuudi الxarاaرaة waa وuجuudiية الbrudana waa وuجuudiية didayn warkaas lagu yaqaanaa inaysa kulmi karin inay wada tegi karaan ha dambayso labadaba sibaan raa isku feeriyo maxaa kuu yimid alcadam wاlmalaka sheekhu wuxuu le laba mid ku qasbantay inaad gelisaan tadayufu ah, ah, taqaabul asalb wاlijaab inaad gelisaan iyo inaad gelisaan taqaabul baad ku qasbantihiin taqaabul asalbi walijaab muxuu ahaa wix lagu yaqaana an yakuuna axaduhumaa walaakharu cadamiya taqaabul cadam walmarka waa sidoo kale waa wasfaani axaduhumaa wujuudiyun walaakharu cadamiyun asamcu wاlcama aljahlu wاlcilmu ismanaan filaya jahligu waa cadami cilmiguna waa wujuudi alxayaatu waa wujuudiya wاlmowtuna cadamiyun markaynu khilaafka ka tagno idan khaasiyada lagu yaqaanay taqaabul اsalb wاliijaab ayaa ku jirta taqaabul اlcadami wاlmalaka ama farqi muaira keena ama warkiina wuxuu noqday taxakum khاaصية تقاaبل السلب والإيجاab أن يkuna أxad الوصفayni وuجuudiya والآakharu cadamiya أشhyaada iyo أwصaafta aad dhahdeen تتaqاaبل تaqاaبل الcadم والmalkna waxaan ka haynaa أxaduma وuجuudiyi والآakharuna wa cadamiyu إma an تأتوu بفرق مؤثirin صاalح للتقسيم وإma أn يظهر تناaqضكم وتxakمكم bu sheekhu raba ma isfahme تaqاaبل diideen khاasiyadu maxay ahayd alwujuudiyan ayadna uu ka hadli doonaa almutadaayifayn muxuu rabaa inuu geliyo idan sheekhu marka taqaabul cadam marka wuxuu geliyey taqaabul salb lijaaba naqidanka geliy ana axaduma wujuud tadaayifa ku yimid albunuwatu wاlubuwatu laa yajtamicaani fii maxalin waaxidin min jihati waaxida ma kulmi karaan lamana ma kulmikaan waan la waai karaa waan la waai karaa waan la waayi karaa maxaa nabi aadam ma wiil buu ahaa hmm. aabo goormu noqda hadde waa dambad hadda adugu adugu hadda wiil haddaad noqon weydo maxaa tahay aabo mise labadu waad ka marnaan kartaa ya mid unbaad ka marnaan kartaa labadu marka lama weyn kara adiga fi xaqika xilli soo maray wiilla uusan ahayn aabbana uusan ahayn laakiin shee mukhtaar asagu ima an yakuuna ibnan ow kilaahumaa ow kilaahumaa haddama isfahna idan ma kulmi karaan fi maxali waaxidin min jihati waaxidin maxaa lagu yaqaana didan wey lannu didan waxay u yihiin ma kulmi karaan min jihatin waaxida way wada wadaagaan naqidaanka iyo didaanka way wada wadaagahayeen laakiin maxay ku kala tageen naqidaanku midna wuxuu ahaa labada wasfi cadami midna wuxuu ahaa wujuudi laakiin huna ubuwatu wanuwda waa wujuudiyaani alubuwatu walbunuwatu waa wasfaani wujuudiyaan idan didaan bay gelayaan didaan bay gelayaan taqaabulu cal cadam walmakax sheekhu xagee geliyey asalb waliijaab waxaad sheegtoon marka waa waxba kama jiraan buu leehay tayaaf tayaafku waa nowcun min atadaad alcadam walmaka waa nowcun min anaqidayn qaacidadaasuu sheekhu dhigayaa marka si fiican u dhegaysta ya sheekhu waa laba taqaabul buu leehay marka xaqiiqo loo dawa laba taqaabul wixii kale waa iska sheekaad wadaan bule waxaano dhan waxaad u keensantaan ad ku inkirtaan xaqaa'iqda wujuudiga sharciga qur sheegay sunnadu u keenay hmm. afartu ha baxda laakiin wuxuu ku leeyay sheekhu tadaa'ifku waa min atadaad diddu didaanku waa jinsi caamu sheekhu ku leeyahay tadaa'ifkuna waa nawcun minhu alcadam walmalaka waa nawcu min asab walijaab ashyaada anwaacda jinsi waaxid hoosgeli karana qasab maaha inay fii jamiici ashya ka sinaato inagu waxaan nahay xayawaan jinsi guud baan gallaa xayawaan la yidhaahdo waxaan ka siinaa nooc la yidhaahdo insaan insaan iyo faras maxaqaaqda ku siman yihiin maca annahumaa min jinsin waaxid marka sheekhu saasuu rabaa labadan kale mid midna waa nawcu min addayn midna waa nawcun min asalbi waliijaab taxqiiqii buu hadda bilaabaya marka kelimada u dambaysa sheekha ku celi marka waradu calayhim min wujuh axsan allahu ilaykum qaala ciddaa ka dambeeya ma hadlaya anugu waa idinka aamusayaa dhammee cashirka أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والرد عليهم من وجوه الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه وهذان الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان nacam halkaa weji u horey keliya aan faasiyo sheekha ictiraadkiisa kadibna aan ka idinka aamuso maxay soo yidhaahdeen khaasiyatu taqaabul الsalbi wاliijaab ama xaqiiqat annaqidayn waxaan isku ogeyn axaduma wasm wujuudiyun wاlaakharu cadamiyun maxaa axkaamtiisa ka mid ah axkaamu naqidayn laa yajtamicaani walaa yartaficaani walaa waasitata baynahumaa wuxuu ti ku baabiiyey taqsiimka asitan waa taqsiim baail wayru xaasir wuxuu keenay qadiyat mkaani wlwujuub qadiyat اlimkaani wاlwujuub wujuub iyo imkaan buu keenay waa wasfaani wujuudiyaan laa yajtamicaani fii makaanin walaa yartaficaani meelgeeye waasito ma dhaxin karto walaa waasiata baynahuma walaa waasiata baynahuma sheekhu muxuu ku yidhi ana hada taqsiima hayru xaasirin fainahu yuqaalu lilmawjuud iikaadi mawjuud baan qaybanaynaa almawjuudu ima an yakuuna waajiban binafsihi wahuwa allah waajiban binafsihi shay waajib binafsihi waa inuu wujuudkiisu oo ilaahay ah wima an yakuuna mawjuudku mumkinan binafsihi markii iskii loo fiiriyo wujuudkiisu inuu mumkin yahay oo makhluuqaadkii kaleo dhan almawjuudu ima an yakuuna waajib alwujuud wa ima an yakuuna mumkin alwujuud so wasfaani wujuudiyaani ma ah wasfaani hal shay oo adigoo kale ah ma ku kulmi karaa binafsihi laa bikayri asagoo loo fiirinin binafsi baan rabaa binafsi sheekhu waa ixtiraasku waa muhiim jiddan adiga oon laguu firin khayrkaa iyo howlo kaloo kugu qumay hal ma dhici karta inaad noqoto waajib alwujuudi wa mumkin alwujuudi fii aanin waaxidin la ma ka marnaan karta labada wasfi ka jawaab didayna ma aha naqido meel geeya buu dhashay marka sheekhu ama daata waxda ka hadlaya amba daaxita waxdan ka hadlaya adugu soo sawaadii bada oo saf ma ahayn oo hal shaksimada ka hadlay ma dhici karta inay kugu kulmaan sawaad iyo bayaad fii aanin waaxidin maya ma ka marnaan kartaa haadhe idan inaad inaad noqoto waajib alwujuud iyo mumkin wujud ma dhici kartaa fii aanin waaxidin la ma ka marnaan kartaa labadaba mid ka mid a muxuu yahay suuradan ii sheeg ma naqiidayn mise wadidaan ha wasfiga markaad fiiriso ma naqiidayn ma mise waa didaan midna ma aha idinka inaad fahantaan baa rabaa sheekhu meeshuu ka bilaaba baasha fahma haddii kale hadhow warbad u keeni doontaan wahaadaani sheekh ma haysa naska wahaadaani ay alwujuub walimkaan والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق أو آه في الاجتماع إلا شيء موجود واحدة هو واجب الوجود ممكن الوجود بنفسه ومستحيل ولا في الكذب ومستحيل لما وايكر لما ديكر ليس بواجب الوجود ولا ممكن الوجود لما ديكر كان موجود واضح شيء واحد أنكور شيء واحدة من جهة واحدة ما ديه كرتا وواجب الوجود وأنا ممكن الوجود ما ديه كرتي ما كم مرة ننكره ما كم مرة ننكره إما أن تكون ممكن الوجود ممتنع مو- موجود بما هي شيخ ابن حقيقة ممتنع موجود بما المعدوم والممتنع ليس بشيء هيكون مشغولين هوشها موجود بلغها الله إياه شيخ ضامن شيء في الأذان وحقيقه sheekh ku jabiyey wuxuu ku yidhi sheekhu id kown lmawjuudi hadda matkiisu ma haysataa id kown lmawjuudi waajiban binafsihi wa mumkinan binafsihi laa yajtamicaani walaa yartaficaani ka jawaaba waqad wujida marka marka waa sheekhu qaabka u juminhaya waad fahanteen hawshaan iyo wax ka dambeeyaan iskaga tagno taqsiim hayru xaasir oo iskaga ciyaaraysaan oo dejisatoon iska istilaaxa ood rabtaan ku baabiisaan sifaadka rabbiga iyo aad ku ku durtaan wey wax macna lama aha nacam أحسن الله إليكم إياك. قال رحمه الله تعالى فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا هذا ير... ج- اذا جعلتم هذا التقسيم هذا القسمه في عام أحسن الله تقسيم إليكم لانه هذا وحان ودنا qismigii alimkaanu wاlwujuud xageed gelinaysaa ama naqiidaan ii ama didaan ii geliya axkaamtii naqiidaan lahayna mariya ama axkaamta u lahaa mariya midna ma yeelahayo midna hadduu yeeli waayo warkiinni waa bura taqsiimkiinni ya maba wa kale ma haysid gabad baad ku tacriifin jirtay ya maxaa naadira age naadira joogta faida jacaltu wada taqsiima lanno taqsiimka caqliga waa inuu xaasir noqdo waxba kama bixi kara sheekh maxamed ya sheekh wuxuu leey waa nooc min annaqidaan naqidaankeed waaa u dhigata waba kama jiraan haddee shee qusmay raa inuu buriyo midkood bay shardi inuu cadami noqdo iyadoona shardi ma sheekhu leeh ah. xasrigu u diidan yahay haada taqsiimu hayru xasan sheekh sooma dhihin war markaad naqiidan tacriifinaysaan ballaadiya eh, qismada iyo anwaacda badiya hana shardina an yakuuna axaduma wujuudiyin walakharu cadam hadhihina qad yakuunaani wujuudiyaani qad yakuuna axaduma cadamiya walaakharu wujuudiyo faida jacaltum hada lqisma qismige wey hada taqsima maaha hada lqisma salbigi iijaabki salbigi iijaabkii oo ay soo hosgelayeen imkaankii iyo wujuubki marka hada taqsim waxaa ka fiican hada lqisma muxaqiqun hoostu ku qabanaya muxaqiq waad haysataa sheekh xasan soo hoos kuma qoro kada fi اlasli غا غين ولعل الصواب القسم ما مركز ما- في بعض الأحيان يكون المثبت في المتن أصوب ف... أصوب كو متك القسم وي لأنه مع- حكا ديديا معناه وشيخ سياق قصعد نعم واصل أحسن الله إليكم إياك. قال رحمه الله تعالى فإذا جعلتم هذا القسم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب فهذا يكون الوجوب والإمكان صحيح أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب وحينئذ في السلب والإيجاب محكوة أي في الوصف العدمي والوصف الوجود اللي هم حسن كرو كوضع الشيخ هخلدمي وليس هما السلب والإيجاب بل هما وجوديان هذه سلب إيجاب واحد كوكو إذا متكون عدمي النقضه وإيجاب إيه، سلبي أه من نوع النقضه عدمي ilan salbigu wuxuu wuxuu matalaya alcadam iijaabkuna alwujuud buu matalaya bal humaa wujuudiyaan alimkaanu wاlwujuubu waa wujuudiyaan walaa yartaficaani fi salbi wاliijaab ay fi اlwaصfi اlcadamiya alwujuudiy marka la tacriifinaya salbi iijab waxaa tirahdeen an yakuna axaduma cadami walaakharu wujuudi nimankan meelgeeye laa yartaficaan can daatin waaxida walaa yajtamicaani fi daatin waaxida walaysa walaysa axaduhuma cadamiyan walaakharu wujuudiyan bal humaa wujuudiyaani ubuutiyaani ka jawaaba axsan allahu ilaykum qowla raximah llahu tacaala waxiinaidin faqad habata wasfan shay-aani laa yajtamicaani walaa yartaficaani wahuwa khaarijun can alaqsaami alarbaca afartaas shaytan waa ka baxsan yahay afartee ahayd ataqaabul salbi waliijaab taqaabul mutadaayifayn taqaabul tadaad taqaabul cadam walmalaka afarti waa ka baxsanya meelka yudha marka hmm. hmm. tibaranaya may mhm. mhm. waad way kuu soconaysaa way kuu socon wasfiga tuur hore qaybta hore besa tuur an yakuuna axaduma cadamiy shardigaa burig way ku asaxaysaa wax kaa jabaya ma jiraan way ku soconaysaa laa yajtamicaani fi daatin walaa yartaficaani can daatin walaa waasitata intuba saxbi ku noqonaysa waxaad baabi'isaa waصfiga aad tiri bishardi an yakuuna axaduma wujuudiy wal akhru cadam diid waxaa tiraa qad yakuunu axaduma cadami ma aha ma aha sheekaygi mutaqaabilayn taqaabul asalbi walijaab ow xasano maxaad ka wadaabad waxaan ku leeyahay waa laba tilmaamood oon daato waaxida ku kulmi karin xaggana aan laga waayi karin waa u dhaxaysana aysan jirin haddaan dhaho ma dumin kartid labada wasfi maxay yihiin baad idhihi soo maaha waaan ku waxaa dhici karta midna inuu cadami noqdo midna wujuudun waxaa kaloo dhici karta labaduba inay wujuudiyaan noqdaan lam yajtamica shek see u ijtimaaceen fii daatusa kama hadlaynin sheekh maxamed wujuudkaada muxuu hadda mumkin waajib ma noqon kartaa wujuudkaad ma noqon karaa ma kulmeen hadda marka waay hay hal imka hal ijtamaca هذا مركو هاي هاي هل امكان هل اجتمع هل اجتمع الوجوب والامكان في ذاتك مره واحده لا وهل خلوت عنهما laa yartaficaan oo marka وصحت لا يرتفع عن مدى جوجا سو امكانك ما جوجا سو ممكن مثل شيخ محمد أليس وجودك ممكنا امكانك سو ما جوجا لا يرتفع عن شيخي هذا ماشي وجوب لقى واي محد دقي امكان امكان هذه لقى واي انا وجوب لا يرتفعان وهل يجتمعان لا هل تكون ممكنا واجبا لا لا اذا لا يرتفع على شيء محمد ما فهمت هذا afahme laakiin ايه waxba ku ما كعيش حسن كعيش حسن الله يبارك اسكيتك أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وه وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب وكذلك العلم وال وكذلك العلم والجهل والسمع والصمم والكلام والبكم ونحو ذلك ماشان وصحي سدو اصل وصحي الرع وكذلك العلم والجهل والسمع والسمم والكلام والبكم صاء اخرين يا samciga hoostu ku saxayaa lann ma socon karto lann samciga didkiissamamka didkiisa sheekhu inuu sheego ma huwa did samami nabigu sheekhu u israaciyo kadalika alcilmu waljahlu ma sheega sheekhu wsamcu wsamamu wsamcu wsamamu kadibna wlkalaamu wlbakmu saasaa hoos ku qoraya isku kitaab baan haysanaa sheekh xasan aniga ma akrida ayib qolyaha qolyahii kamaraabay ishkaalka ugu furay miya axsan allah ilaykum qaala raximah llahu tacaala alwajhu athani an yuqaal hada taqsiimu fiihi tadaakhul laakiin lacala lmacna waaxid لعل هذا هذا تداخل. خاص فيه آه، هذا. آه، صحيح صحيح صحيح نعم لكن لعل المعنى واحد waa dhib malaha ka soco ka soco أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب وغايته أنه نوع منه والمتضايفان يدخلان في المتضادين وإنما هو نوع منه فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة وهو أن يسلب عن الشيء ما, لا ما ليس بقابل له ولهذا ولهذا جاء جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد, طرفي لأحد طرفيه إلى الآخر قيل له عن هذا جوابان أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به والثاني سلب ما لا يمكن ما لا يمكن اتصافه به ويقابل الأو ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب والثاني إثبات ما يجب اتصافه فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة وليس كذلك فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون كان مثل, كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب فيكون الآخر مثل فيكون الآخر مثله وبهذا يحصل المقصود نعم فإن قيل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا فإن فساد معلوم بالضرورة وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم, والآخر معلوم الامتناع وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود فإن قال هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب ونحن ن- ونحن نسلم ذلك كما ذك كما ذكر في الاعتراض كما ذكر في الاعتراض لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع وإما بصير وإما ليس ببصير والمنازع يختار النفي فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع فإما أن تكون هذه الصفات واجبة, واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه والقول, بال والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان ونحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع فإنه لا يمكن فإنه لا يمكن أن يستدل على على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات وقد علم فساد ذلك وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له واعلم ان هذا يمكن ان يجعل طريقه مستقله في اثبات صفات الكمال له فانها اما واج فانها اما واجبه له واما ممتنعه عليه وثاني باطل فتعين الاول لان كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي ان يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه وهذه طريقه معروفه لمن سلكها من النظار الجواب الثاني ان يقال فعلى هذا اذا قلنا زيد اما عاقل واما غير عاقل واما عالم واما ليس وليس بعالم وإما حي وإما غير حي وإما ناطق وإما غير ناطق وأمثال ذلك مما, في مما فيه سلب الصفة عن محل عن محل عن محل قابل لها لم يكن هذا لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الكذب كذب كذب الأخرى فلا يلزم في الصدق والكذب فهذه شروط فهذه شروط التناقض موجودة فيها وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما وهذا منازعة لفظية وإلا فالمعنى في الموضعين سواء فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل إنه لا استحالة ليهدي الطرفين إلى الآخر فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلفا بذلك بل يكونان إيجابين أو سلبين فالأول هو, فالأول هو النقيضان والثاني إما أن, إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن والأول هما الضدان كالسواد والبياض والثاني هما في المع والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع, والسمع ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف, ب وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي من الحي الأعمى وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى إذ بتقديم إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع فيجب اتصافه بصفات الكمال وبتقدير وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص وهذا أشد امتناعا فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب وهذا في غاية الحسن الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت فإن عنيتم بالإمكان فإن, فإن عنيتم بالإمكان فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي وهو أن يعلم وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج كان هذا باطلا من وجهين أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم لكن هذا لكن هذا اصطلاح محض وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت وقد جاء القرآن بذلك قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان يقال يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان أي اشتري الأراضين واشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبول للحياة التي هي إحياء الأرض قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من من حياة الحيوان وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة والخرس ضد النطق والعرب تقول ليس لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق وعلم أخرس إذا لم يسمع له, إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى ويقال كتيبة خرساء كتيبة خرساء قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع وأبلغ من ذلك الصم وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت فإنه يوصف به القادر على النطق إذا ترك بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم والصامت من اللبن الخاثر والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت ويقولون دابة عجماء وخرساء لما, لم لما لا ينطق لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعمي عميا إذا, إذا رمي القذى والزبد والأعميان السيل والجمل الهائج وعمي عليه الأمر إذا التبس ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف اتصاف به كالصوت ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي وإذا وإذا في وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم فيها. صحيح وسط أخي وإذا نفي إمكانه بالعادة أحسن الله إليك إياك وإذا نفي إمكانه بالعادة أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإذا نفي إمكان العادات كان ذلك مما قد كان وإذا نفي وإذا نفي إمكان إمكانه بالعادة كان ذلك وإذا نفي إمكانه بالعادة كان ذلك مما قد علم بالتواتر وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة وإذا كانت الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن يمكن اتصافها بذلك فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حق الله فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام alwajhu saadis أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظي- لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبص- والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص, نقص لذاته سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم, أو لم تسم والعلم بذلك ضروري, ضروري فإنا إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان كان الأول أكمل من الثاني ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات فقال تعالى عن إبراهيم الخليل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون وقال تعالى عن هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون تعملون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وكذلك في قصة, في قصة موسى في العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وقال تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي, لا يأتي بخير هل يستوي هو هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم بارك الله فيك